bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcla ali muxamed rabi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii yaquulu lmualif raximah llah faslun faslun ay hada faasilun bayna maa madaa wamaa sayaati kani waxa uu kala saarayaa hadalkan hore inoo soo maray iyo waxa weeyaan hadalkan hadda inoo soo socda ayaa uu kala faslinaya oo uu kala saaraya wama afcaalu lmuqaarabati ay waama afcaalu lqurbi qurbiga iyo dhowaanshaha afcaashiisu fa hiya afcaashaasi talaathatu aqsaamin qaybo saddex ah weeye maa ay annawcu lawalu nooca koowaad maa shay weeyi ama maa nooc weeyi maaga oo wudica la dejiyey ay huwa maaga lidalaalati ay liajli dalaalati tusin aawadeed loo dejiyey calaa qurbi lkhabari khabarka dhowaanshihiisa u tusiyo wa huwa maagaasi kaada weeyi wa karaba weeyi kaada wa karaba weeyi bifatxi raa'i ra'da fatxaheeda xaalada ay ku dheehan tahay wa kasriha ay wa kasri raa'i ra'da kasraheeda xaalada ay ku dheehan tahay walfatxu kordhiga ayaana afsaxu fasaaxo badan wa awshaka wey kaada waa u dhawaaday wa karaba waa u dhawaaday wa awshaka waa u dhawaaday saasuu noqonaya iyo wamaa ay wa nawcu nooca nooca ahaani labaad ma nooc weeyi maaga oo wudica la dejiyey ay huwa maaga lidalaalati lidulaala lidilaala lidalaala oo musanas bay dhahdaan culimadu lidalaalati ay liajli dalaalati tusin aawadeed calaa rajaa'i lkhabari khabarkii in la rajeynayo calaa rajaa'i wuquuci lkhabari khabarka dhicitaankiisa in la rajeeyo wax ku tusinayo in loo dejiyey wa huwa maagaasi casaa weeyi casaa waxa iyo wma wanawcu nooca nooca athaaliu ee saddexeeya ma nooc weeyi maaga oo wadica la dejiyey lidalaalati liajli dalaalati tusin darteed cala shuruuci uu ku tusiyo gudagelid ismigu ha inuu gudagelayo khabarka wahuwa maagaasi kaiirun waa fara badan yahay dhawr iyo labaatan bay culimadu gaadhsiiyaan laakiin shan buu ka sheegay wadalika tusaale naxw dafiqa waa gudagelay dafiqa bimacnaa sharca طفiqa waa gudagalay wacaliqa waa gudagalay waأnshaأa waa gudagalay وaahada waa gudagalay wajacala waa gudagalay saasaad ohanaysa wa haadihi tan tan alafcaalu afcaashii tacmal way shaqaynay ay hiya afcaashu camala kaanay ka camali kaana kaana camalkeeda oo kale ayay qaban oo fa tarfacu way rafcini ay hiya afcaashu almubtadaa mubtadaha ayay rafcin hadda mubtadao maahe waa bictibaari maa wtanib way nabini y hiya afcaashani alkhabara khabarkana way nasbini ilaa laakin ana khabaraha ay ana khabar afcaali afcaasha khabarkeeda yajibu waxa waajib ah an yakuuna inuu ahaado ay huwa khabarku ficlan ficil inuu ahaado ficilkaasoo mudaarican mudaarica ficilkaasoo muaharan ka dambeeya canha can afcaali afcaasha ficilkaasoo raafican rafcinaya lidamiiri ismihaa afcaasha ismigeeda damiir u noqonaya aaliban sida aalibka wayajibu waxaa waajiba iqtiraanuhu ay iqtiraanu lkhabari khabarku inuu la xidhiidhsado bian an inuu khabarku la xidhiidhsado ayaa waajiba in kaana alficlu idaa kaana alficlu ficilku marka uu yahay xaraa wax lowlaqa labadaa ficil marka uu yahay khabarkoodii waxaa waajib ah in an lala xidhiidhiyo naxwu xaraa zaydun zayd wuxuu mudan yahay an yaquuma inuu istaago wax lowlaqati samaau samadii mudan tahay an tumdira inay roobayso wayajibu waxaa waajiba tajaruduhu ay tajarud lkhabari khabarku inuu ka qaawismo oo uu ka dharbeelo min an an inuu ka qaawismo ayaa waajib ah bacda afcaali shuruuci gudagelka afcaasheeda dabadeed inuu khabarku ka qaawismo an baa waajib ah wadalika tusaale naxw qowlihi tacaala wadafiqaa waxay gudagaleen aadam iyo xawaa yaksifaani inay isku dhedhejiyaan yaksifaani inay dhedhejiyaan calayhimaa dushooda min waraqi ljanna jannada caleenteeda inay isku dhedhejiyaan ayay gudagaleen wlakharu sida faraha badan lii fii khabari casaa casaa khabarkeeda sida ku badan wa awshaka ay wlakharu fii khabari awshaka aliqtiraanu xidhiidhsi weeye khabarku ula xidhiidsado bian an ula xidhiidsado wadalika tusaal naxw facasa allahu allah wuxuu xaqiiqo ku yahay an yaatiya inuu la yimaado bilfatxi nasri iyo guul inuu la yimaado iyo wa qowlihi calayhi asalaatu rasuulka qowlkiisi yuushiku waxaa dhow an yaqaca in uu ku dhaco man xaala xawla alximaa yuushaku an yaqaca inuu dhaco fii makaankaa loo diiday dhexdiisa inuu ku dhaco ayaa waxa weeyaan uu dhow yahay walaktharu sida faraha badan li fii khabari kaada kaada khabarkeeda sida ku badan wa karaba wa fii khabari karaba kanaba khabarkeega sida ku badani tajaruduhu ay tajarudlkhabari khabarku inuu ka qaawismo weeyi min an an inuu ka qaawismo wadalik tusaale wamaa kaaduu umay dhowaanoo may sigin yafcaluuna inay sameeyaan iyo wa qowli shaaciri ninka shaacirkaa ah qowlkiisi weeyi karaba alqalbu min jawaahu yaduubu xiina qaala lwushaatu hindun haduubu karaba wuxuu u dhowaaday alqalbu qalbigii wuxuu u dhowaaday yaduubu inuu dhalaalo ay huwa qalbigu min jawahu ay liajli jawahu cishqi darteed inuu u dhalaalo ayaa waxa weeyaan uu u dhowaaday xiina qaala marka ay yidhaahdeen alwushaatu kuwii wartatabada ahaa kuwii iskudaradiraga ahaa hindun gabadhii maxbuubada ku ahayd hinda ahayd haduubun waa ay kuu cadhaysan tahay markay si ay u yidhaahdeen qalbigii baalkii ku dhalaali gaadhuy waaya culumihii waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii mutamimada ahaa gaar ahaan waxaynu soo gaarnay waxa weeyaan cawaamisha loo yaqaano nawaasik ibtidaa marka waxaynu soo qaadanay oo qaybta hore sheekh waa qeybiyey cawaamishaasi ama nawaasikdaasi wuxuu u qeybiyey qeybta koowaad inay tahay maa yarfacu lisma wayansibu lkhabara qeybtaasuu laba sheekhu usii qeybiyey wax afcaal ah iyo wax xuruuf ah afcaashii kaana iyo walaalaha saddex iyo toban ficil waa noo soo dhamaystiray qaybtii xuruufta ahaydna wuu inoo soo dhammaystiray oo waa alxuruufu lmushabahatu bileysa iyaguna afar bay ahaayeen shuruuddoodiina wanaga hadda u dambaysay isweydiinaynay iyagana waynu soo dhammaysanay qaybtii saddexaad oo ka mid ahaa noocaasi ahaa maa yarfacu isma wayansib alkhabara oo isaguna afcaal ah waxa weeyaan ayaa doonaya halka sheekhu raximah allahu tacaala inuu ka gudagalo marka qaybta tan ah maadaama oo afcaal ay tahay kaana iyo walaalaheedna ay afcaal ahaayeen muxuu baab gaar ah ama mustaqil ah iyada oo kala siman kaana xagga camalka muxuu baab gaara ah ugu guntay waa su-aal lagu weydiin karo maadaamay afcaal iyo afcaal ay wada yihiin oo kaana iyo walaalaheed afcaal ay wada ahaayeen saddex iyo tobankuba afcaashan loo yaqaano afcaal almuqaarabana iyaguna ay afcaal yihiin muxuu baab gaara ah sheekhu ugu guntay oo uu ugu caqdiyey oo baabkaa hore uu raacin waayey jawaabteedu iyada oo kooban waa liikhtisaasi khabariha baxkaamin laysat likhabari kana waakhawaatiha afcaashani khabarka ay qaadanayaan wuxuu la gaar noqon doonaa axkaam u gaar ah kalena gaar ah oo axkaamtaasi ayna lahayn kaano iyo walaalaheed akhbaartooda akhbaartii kaane iyo walaalaheed axkaam ayna qaadanayn ayay afcaashan akhbaartoodu qaadanaysaa oo la gaar ay tahay sidaa aawadeed buu u cadiyey baab u gaar ah maisla fahmi wataa taas macnaha almuqaaraba sarfigaynu ku baran doonaa waa mufaacala mudaaraba muqaatala marka la dha mudaaraba marka la dhaha darbigu labada dhinacba u ka imanaya dhinacna uu ka imanaya dhinacna uu ka imanaya mudaaraba waa isla garaac tamitaan muqaatala labada dhinacba qatligu u ka imanaya hadaba kolka halkan muqaaraba la leeyahay waxaynu odhanaynaa almufaacalatu laysat calaa baabiha mufaacalada maanta halkan sheekhu muqaarabo uu ka cabiray mufaacaladaasi baabkeedii kuma sugna ee waxaa looga jeedaa uun wa ama afcaalu muqaarabati ay wa ama afcaalu lqurbi baa looga jeeda macnahaasa ufaham ee mufaacaladu baabkeedii maanta kuma sugna waa yahay taasi waa tambiiha koowaad ee aynu baraarujinayno tambiiha labaad ee aynu baraarujinaynaa afcaashani bictibaari lmacnaa xagga macnaha marka aynu ka eegno waxay u qaybsamaysaa ilaa alaaati aqsaamin saddex qaybood bay u qaybsamaysaa afcaalu muqaarabatin wa afcaalu rajaai wa afcaalu shuruuci saddexdaas baa loo qaybinayaa biictibaari lmacnaa xagga macnaha marka aynu iska taagno sheekhuna wuxuu cabiray almuqaaraba ayuu dhamaan ka wada cabiray waxaynu odhanaynaa wa min baabi tasmiyati kulli bismi bacdi wa min baabi tasmiyati lkulli bismi lbacdi ah, baabkaasi maray dhammaan min baabi tasmiyati kulli kulli in lagu magacaabay bismi bacdi bacdi magicii iyo ismigii ama waxaynu odhanaynaa waa min baabi ataqliib baynu odhanayna oo tusaaleaan iminka abaweyn labada waalid marka laga cabirayo dee abkii baa ayaa la alib o la aalib yeela sooma oo min baabi taqliib qamarayn hadda markaynu leenahay dee laba dayax ma jiraan waa cadaad iyo maxaa la jamciyey iyo waxa weeyaan iyo dayixi waa min baabi ataqliib shamsayn markaynu leenahay jirta sooma waa min baabi ataqliib baa loo yaqaana marka sheekhu min baabi taqliib buu maray ee afcaashu dhammaanteed ma wada aha muqaarabo ma wada aha de muqaarabo ma ee qayb kamid ah ayaa qurbi faa'iideysa qaybna rajay faa'iideysaa qaybna shuruuc bay faa'iideysaa ama tacbiirka afcaalu muqaarabo uu ka wada cabiray waa min baabi taqliibi maisla fahne tambihaasna waa tambiha labaad haddaba afcaashani biictibaari lmacnaa waxaynu nidhi saddex baa loo qaybiyaa saddexdaasi loo qaybinayaa qaybta koowaad waa afcaalu muqaarabatin afcaal la dhaahdo afcaalu muqaaraba waa dhowaanshaha afcaasheeda oo waxayna tusinaysaa muqaarabatu xusuuli khabari khabarka xasilitaankiisu inuu dhawaaday qaybna waxaa loo yaqaanaa afcaalu raja waxaa la rajaynayaa khabarka dhicitaankiisa iyo heritaankiisa qaybna waxaa loo yaqaanaa afcaalu shuruuc oo waa gudagelitaan iyo bilaabmitaan saddexdaasaa loo qaybiyaa biictibaari lmacna marka saddexdii qaybta hore uu ina yidhi afcaalu muqaaraba saddex ficil buu ka tusaaleeyey waa ficilka loo yaqaano kaada iyo ficilka loo yaqaano karaba iyo ficilka loo yaqaano awshaka saddexdaas ficil buu ka soo qaatay saddexdaa ficil ka dhexda ku jira ee karabaa wuxuu baraarujiyey masalo sarfiya ah ayuu baraarujiyey oo ah bifatxi raa'i wa kasriha muxuu uga jeedaa haddee fadhaddee ra'da la kor dhigo oo karaba la idhaahdo waa biwasni facala haddaan rada la kasriyo oo la dhado karibana waa biwasni facila waa maslo sarfi a ah wey taana saas ku baraarujiye ka soco qaybta labaad ee ah afcaal raja iyagana saddex buu ka tilmaamay ficilka loo yaqaano casaa iyo ficilka loo yaqaano xaraa iyo ficilka loo yaqaano ixlawlaqa saddexdaa ficil buu iyagana ka baraarujiyey qaybta loo yaqaano afcaalu shuruucna way fara badan tahay ilaa dhowr iyo labaatan baa la gaadhsiiyaaye wuxuu ka tilmaamay shan waa ficilka loo yaqaano dafiqa dafaqana waa loogu dhawaaqaa oo biwasni facala haddadan inoo qorna waa biwasni facila iyo caliqa iyo ansha'a iyo akhada iyo jacala shantaas ficil buu iyagana ka baraarujiyey oo uu ka sheegay wayna ka fara badan yihin inta markaa biictibaari lmacnaa markaynu eegno afcaasha baabkan waxaa loo qaybinaya saddexdaa afcaalu muqaarabatin wa afcaalu rajaai wa afcaalu shuruucin saddexdaas baa loo qaybinaya min xayu tasarufu wa cadamuhu markaynu ka eegno xagga tasarufka ay tasarufamayaan ee wax ay ka dhalanayaan iyo xagga tasaruf la-aantana way qaybsamaan afkaada mudaaric baa ka yimaado oo yakaadu buu ku yimaadaa yakaadu zaytuha yakuuduna waa ku yimaadaa bay leyiin culimadu ismu faacil baa ka yimaado oo kaaid baa la arkay karaba ismu faacil baa ka yimaado karib baa la arkay yidhahdeen awshaka mudaaric baa ka yimaado xadiidka rasuulka yuushiku ismu faacil baa ka yimaada oo muushik ah amaa casa iyo xaraa iyo ixlowlaqa waa jaamid bay yidhahdeen culimadu afcaashan afcaalu shuruucana tafiqaan ka soo reebna bay yidhaahdeen laakiin iyada laftooda qaar badan waxay leeyihin iyaguna waa wada jumuud bay leeyihin waa wada jaamid ayaa ay leeyihin xaggii tasarufkana saasay noqonayaan ka soco halkaa waxaynu ku haynaa marka afcaal muqaaraba bictibaari maanaa inay qaybsanto xagga tasarufka ee xagga tasaruf la-aantana waxoogaa baynu ka baraarujinay macnaha muqaarabana waxaynu waa min baabi taqliib baynu nidhi muqaarabadaasi mufaalada meesha taalena laysat calaa baabihaa ayaa aynu nidhi ka soco macnahoogii miyaa dee kaada wuu dhawaaday weeyaan karaba wuu sigeema wuu dhawaaday awshaka wuu dhawaaday casaa wuxuu mudan yahay xaraa wuxuu mudan yahay ixlowlaqa wuxuu mudan yahay dafiqa gudagalay calaa wuu gudagalay anshaa wuu gudagalay ahada wuu gudagalay jacala wuu gudagalay saas baad odhanaysaa marka halkana wuxuu ku baraarujinaya oo uu tilmaamaya camalkeedu waa maxay camalkeedu waxa weeyaan wuxuu ku yidhi tarfacu mubtadaa wa tansibu lkhabara sheekhow mubtadaha way rafcisaa afcaasha tan ihi aye khabarkana way kor dhigtaa camalkay qabtaan ay ku shaqeeyaan waa camalka kaas ah oo ah tarfacu mubtadaa wa tansib lkhabra mubtadihii in ay rafciyaan khabarkiina inay nasbiyaan waa camalka ay qabanayaan laakiin waxaa jira shuruud khabarkooda uu leeyahay shuruud khabarkooda uu leeyahay ayaa jirta mashruudka shuruudan loo dhigaya waa khabarka ismiga maah mashruudka shuruudda tan a loo xidhaya ee loo dhigayaay khabarka weeyi waa saddex shardi saddexda shardi waa maxay saddexda shardi waxa weeyaan khabarkoogu wuxuu noqdaa jumla ficliya weliba ficilkaasi waa mudaaric weliba shardiga labaad muaharan canha waa ka dambeeya shardiga saddexaad raafi can ismiha saddexdaa shardi ayaa uu leeyahay khabarkooda khabarka afcaashani waxaa shardi ah inuu noqdo mudaaric mudaaric keliya ayuu na yidhi sheekhu ma mudaaric keliya noqonaya marka khabar waa min baabi tasaamuh waxaa la dhaha baa ku jira dee mudaaric faacilkiisii wada ficil mudaaric oo faacilkiisii wada sooma saasuu noqonaya jumla ficliya mudaariceeduna uu yahay eh, ficilkeeduna uu yahay mudaaric ku darsee wuu ka dambeeya kama soo horayn karo waayo waa licadami tasarufi akariha badankeedu ma tasarufo afcaasha so markaa sidaa aawadeed khabarkoodu iyaga waa ka dambeeya kama soo hormaro shardiga saddexaad raaficani damiir ismiha jumlada khabarka noqotay waxay rafcisanaysaa damiir u noqonaya ismigii afcaashan waa shardiga saddexaad ee khabarka afcaashan uu leeyahay waa maxay wa an yakuna mudaarican waa inuu mudaaric yahay ashardu thani wa an yakuna muaharan canha waa inuu ka dambeeyo ashardu thalith wa an yakuna raafican lidamiir ismiha ismigeeda damiir u noqonayana waa inuu rafciyo saddexdaa shardi ayaa lagama maarmaana in la helo waa imise shardi wey saddex shardi weeyaan saddexdaa shardi ayaa lagama maarmaana in la helo waayahay halkaa marka aynu soconno ee shuruuddoodii aynu fahanay khabarku lahaa mashruudka loo shardiyaya waa khabarkee saddex shardina ay noqdeen waxaynu naqaanaa ficilka mudaaric inay geli jirtay an sooma ma haddaba an gelitaanka ay gelayso khabarka markaynu ka eegno saddex qaybood baa loo qaybin culimada qaarna waa afar belen waynu arki doonaa aduu duuduubaan laakiin waa iska haddaynu soo ijmaalino waa saddex markaynu ka eegno biictibaari iqtiraani alkhabari an khabarku la xidhiidsashada uu la xidhiidsanayo aan markaynu eegno saddex baynuu qaybinana maa yajibu iqtiraanu lkhabari biha wax ay waajib tahay khabarku inuu la xidhiidsado iyada oo an ah wa huwa xaraa waxlawlaqa ficilka xaraa iyo ficilka ixlawlaqa ah waxa waajib ah in ana la xidhiidhiyaa waajib ah. labada ficliyay ahaayeen waa min afcaal alraja waa min afcaal alraja labada ficilba sooma labadaa ficil waxaa waajib ah inay lala xidhiidhiyo an in lala xidhiidhiyo ayaa waajib noqonaysa tusaalaha xaraa zaydun an yaquuma horta bal maslada ugu horeysa khabarkii aynu eegno shuruudii ma laga hel mise lagama heli yaquuma horta waa ficil mudaaric khabarkii jumlu noqday sooma aragno jumladan jumladan ficilkeegu muxuu noqday waa mudaaric amarna maaha maadina maaha waa mid labaada muaharan canha ma yahay mise ya wa saxiix waynu haynaa shardigaana soo maa shardigii saddexaad raafican lidamiir ismiha baa la doonayaaye yaquumu faacilka ka noqonaya ayuu u zayd buu unoqonaya saddexdii shardiya khabarka loo shardiyay ma hayna waynu haynaa haddaba maslada labaad ee soo gashay meesha maxay tahay waxa waajib ah ficilka in lala xidhiidiyo anbaa waajib misladan waaba waajib ad xaraa zaydun zayd wuxuu mudan yahay an yaquuma inuu kaco xaraa ficlu maadi min afcaali muqaaraba aw min afcaali raja aye mabniyu calaa fatxa almuqadara calaa akhiri manac min duhuuriha atacadul waana tarfacu lisma wa tansib alkhabra soo ma zaydun ismuha marfuucun biha wa calaamatu rafci damatun daahiratu cala akhirihi an xarfu masdarin wa nasbin yaquuma ficlu mudaaricun mansuubun ban وفاعله ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود على زيد والمسدر المؤول من الفعل المسبوق بأن خبر حرى marka masderka aynu soo xariirana muxuu noqday ama jumladaas maxay noqotay fii maxali nasba khabaru khabaru casa khabaru xaraa baan ujeeda khabaru xaraa weeyaan waxlawlaqat الsamaau an tundira ixlawlaqa waa ficil maadi waana min afcaali almuqaaraba ee waa min afcaali rija gaar ahaan taada waad garanaysaana waa litaaniif wa kusirat iltiqaa'i saakinayn laba saakin kulmay darteed ayaa loo xarakeeyey taadan asamaau waa ismuha an tumira jumladaasi anta la geliyey waajibka loo geliyey fii maxali nasba khabaru ixlawlaqa misl bani marka labadaa ficil ee ah iyo ixlawlaqa waxa waajib noqotay in lala xidhiidhiyo ambaa waajib noqotay waa hawsha koowaad haye qaybta labaad maxay ahayd maa yajibu tajaruduhu canha wax ay waajib tahay anta in laga dhartira oo ay waajib tahay wa huwa afcaalu shuruuci waa afcaasha loo yaqaano afcaalu shuruuc afcaalu shuruuci misuu ka tilmaamay shan dafiqa caliqa ansha'a akhada jacala soo shantaa ficil muu tilmaamay shantaa ficilba waxa waajib ah inaan an loo dhaweynin iska ilaaliya shantaa ficilba waxa waajib ah an in laga qaawiyo oo aan loo dhawaynin ma isla fahnay tusaale watafiqaa yaksifaani calayhimaa aayadda qur'aanka ayaa uu ku tusaaleeyey horta bal khabarkii aanu isleedno dafiqaa yaksifaani aye yaksifaani waa ficil mudaaric sawmaa waa mid labaada waa muahar muaharan canha shardig baynu ka helnay waa mid labaade raafican lidamiiri ismiha damiirki unbaa marna baris noqonaya marna mustatir noqonaya sheekh ha fahmi waayo iminka yaksifaani damiirka ku jira waa alifta alifta damiirka bariska weyaan iminka de damiirka bariska weeyaan damiirka aynu lahayn raafican damiir ismiha ma isla fahni markaa tafiqa waa ficil maadi weeyi waana min afcaali shuruuci weeyaan gaal ahaan alif ithnayn kuwa ismigeedii weeyaan yaksifaani waa ficil mudaaric hubuutu nun weeyi alifitniinkaasina faacilkii weeyi calayhima jaariya majruurka tafiqa ayaa waxaa lagu tacalujinaya maxay yaksifaani baa lagu tacalujinaya jumlada yaksifaani maxaa lo odhanaya fi maxali nasba khabaru tafiqa la odhanaya ya waa khabarkii tafiqa wey shuruudina way ku dabaqantay laakiin hadda maxaad barateen waxaa waajiba in laga qaawiyo an de ilahay mugel soo maarta tafiqaan yaksifaani baa layidhi mee waa waajib in laga tajriid yaasha in laga qaawiyaa waa mid waajib ah weeye maxaynoo saaray soo laba ma hayno maa yajibu اktiraan اlhabr bha wa huwa xaraa waxlawlata maa yajibu tajarudhu canha wa huwa afcaal shuruuc ayad maa yajuusu fiihi wajhan waxay labadii weji banaanaanayaan waxay labadii wejba banaanaanayaan labada wej waa maxay in la geliyo iyo in laga daayo labadii wej baa banaanaanaya wa huwa afcaal muqaarabati wa casa wahuwa afcaal muqaarabati wa cas waayo imse ficil bu inoo sheegay afcaalu shuruu shan buu ka sheegay waxaad ugeysaa saddex afcaalu rijaal sideed soo ma waxaad ugeysaa saddex afcaalu muqaaraba koob iyo toban soo ma afcaalu shuruuci wuxuu yidhi dhammaantood lama geliyo maxaa soo hara shan bay ahayne lix baa inoo so haray soo maa haye wuxuu ku yidhi xaraa iyo ixlowlaqo oo min afcaali rajaa'ina waxba waajiba in la geliyo maxaa soo haray afar saddex afcaal muqaaraba iyo afcaal qurbiga iyo iyo mid afcaal rajaai sooma marka afartaas soo hadhay ya maa yajuusu fiihi wajaanku waa maxay wa huwa afcaal muqaarabati wa casa waa afcaasha loo yaqaano afcaal muqaarabaha iyo casa weyi si kale haddaan kugu dhigo oo sheekheenu noo cabiray labay noqoni afar markaa taqsiimku noqonaya waa maxay wax in la geliyaa iyo in laga daaya ay banaan tahay laakiin in la geliyaa badan iyo wax in la geliyo iyo in laga daaya ay banaan tahay laakiin ay badan tahay in laga daaya su sheekheenu mat afar bay noqotay ma aragta marka waxa ay banaan tahay in la geliyo iyo in laga daayo laakiin ay fara badan tahay in la geliyaa waa casaayo min afcaali rajaa'iya iyo awshako min afcaali muqaarabatiya labadaasi maxaa badan khabarkooda in la geliyo an in la geliye ayaa badan wuxuu ku tusaaleeyey facasa allahu an yatiya bilfatxi dee ilahay baa geliye soo ma aragti haye casaa waa maxay waa ficil maadi oo min afcaali ashuruuc gaar ahaan oo min afcaali alraja cafwan baan ujeeda haye waana daa ficilkaasi oo waa naaqa soo ma yarfacu lisma wayansib lkhabra soo ma allahu waa maxay muna ismigeedii sheekayn antu mayna xarfu nasbayn yaatiye mayna nasbina nasbada maydaan arkayn ya faacilka ka noqonaya muna allah u noqonin ila shardiba shardigaasa ahaye bilfatxi jaari majhuulka maanad yaatiya ku tacalujin ya aye jumladaasaa noqonaysa fi maxali nasba khabaru ayo khabaru casa misle fanaada maxaa agarkii u noqday in la geliyo casa khabarkeeda wuxuu ku tusaaleeyey awshakan wuxuu ku tusaaleeyey xadiidka rasuulka ee mutafaqa min xadiidi cumar bn bashiir yuushiku an yaqaca fiihi inuu ku dhaco ayaa waxa weyaan laga yaaba ayaa laga yaaba waayo waayo waa min afcaali almuqaaraba yuushikuda meesha inoo taalla waa awshaka mudaariceedid awshaka afcalayahayd waa ribaay soo ma yuushiku sidaa awoodeed ba awalkii loo geday waad aye markaa yuushiku waa maxay waa ficil mudaaric min tasarufaati awshaka annaaqisa soo ma oo min afcaali almuqaaraba iyadu ismigeedii me waa damiir mustatira an yaaca jumladaasi waa fi maxali nasba khabaru aw shaka hadda xadiiska waad araabi kartaa soo maarti maaana maaana maxaana badan in an la geliyaad baratay hadda ha la yaabin kolka xadiiska ad akhrinaysa hor antani xaggay ka timiday waxaa fara badan oo agdar ah khabarka aw shaka in la geliyo an in la geliya ayaa fara badan hadda in maaha meesha waa ana iska ilaaliyaya an wey labada maxaa badatay marka in la geliyo an baa badan waa mid kamida afcaal alraja oo ah casa iyo mid kamid a afcaal almuqaaraba oo ah awshaka haye in la geliyaa waxay bannaan tahay in laga daayaana ay bannaan tahay in laga tagaana ay badan tahay oo aan la gelin waa labada soo hadhaya min afcaali lmuqaaraba ah waa kaada iyo iyo karaba weyn kaada iyo karaba maxaa badan labada in laga daayo ayaa badan waa kan wamaa kaaduu yafcaluun buu allah yidhi maadaasi waad garanaysaano waa naafiya haye kaada waad garanaysaa waa ficilkii maadi oo min afcaali muqaaraba yadu wowdu waa ismigeedii yafcaluna waa ficil yo faacil waana khabarkii ayo ya kaada weeyaan damiirka ka noqonayaana maanta dee khabarka waa yafcalun waawuga waaw jamaacaha weeye taasi waa kaada karabana baytushaacid buu inoogu tusaaliye wuxuu yidhi karaba wuxuu u dhowaaday alqalbu qalbigii wuxuu sigay yaduubu inuu dhalaalo ay huwa qalbigu min jawaahu mintaas waa tacliifiya min jawaahu liajli jawaahu cishka aawadeed inuu u dhalaalo ayaa qalbigii ugu dhawaaday buui xiina qaala xiina qaacidaynu ka qaadanay qaacidadaasi maxay ahayd waxaa ka dambeeya hadduu mucrab yahay waa mucrab waxaa ka dambeeya hadduu mebni yahayna waa mebni xiina qaala marka ay yidhaahdeen alwushaatu waa jamcu washin washin sida daacinba ducaat loogu jamciyo ghaazinna huzaat loogu jamciyo qaadina qudaat loogu jamciya waashina wushaat loogu jamciya ma fahmay hadda xiina qaala marka ay yidhaahdeen alwushaatu kuwii namiimyada ahaa kuwii wardadabada ahaa hindun gabadhii hinda haduubun waa ay cadhaysantaha way cadhaysantaha way kuwa odhanaysaa gabadhii maxbuubada ku ayda hindahay way kuwa odhanaysaa markay igu yidhaahdeen qalbigeygaba inuu halkii ku dhalaalo sida daamurka ayaa u dhawaadu leeyahy maxalushaahidkeenu waa maxay waa karaba alqalbu waa ismigeedii yaduubu jumladaasi faacilkeedii huwa oo qalbi uu noqonayo ayaa khabarkii noqday fii maxali nasba aduubun waa facuul o waa mima yastawi fiihi mudakar wlmuanasu hala yaabin oo ha odhanin sheekhow sawti mubtada iyo khabarka mutaabaqa la shardiyi jiray ee la odhan jiray waxa weya hadduu muanaf yahay mubtadu khabarkuna muana hindu qaduubatun maxaa loo odhan waayey horay nuu baraarujina taa waynu ka ya zaydun aduubun hindun aduubun rajulun sabuurun imraatun sabuurun jariixun kuwaaso dhan waa la mid saxiix walalah waka markaa baxrigana waa baxrkii loo yaqaanay baxrulkhafiifyade karaba alqalbu min jawaahu yaduubu xiina qaala alwushaatu hindun aduubu saasaa loo qaadaya karaba alqalbu min jawaahu yaduubu xiina qaala lushaatu hindun adubu saasaa la odhanaya marka halkaana maxaa nagaga dhamaaday afcaashaasi loo yaqaano afcaal almuqaaraba ee dhowr dhinac iyadana aynu ka joogsanay ayaa inoo dhamaatay halkaasaan ku daynana subxanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta